an yakuuna waa inuu noqdo bidariiqi talqiini meerin dariiqeed iyo wa talaqi qaadasho can ilasaatiidi ustaadyaalka laga qaato asal sidaasaa cilmu dalbida waa asal wuxuu leeyahay ardayga fanniga markuu mabaadi'diisa akhristo uu qawaacidkiisa iyo istilaaxaadkiisa barto masaa'ilkiisana wax badan uu ka ogaado hadhow kutubta waaweyn oo fannigaasa wuu daalaco karaa waana ka faa'iidaysan karaa iyadoon loo akhrin oo macnaheedu maan haddii la wihah culummada ka qaado cilmiga weligaa mas'alo aan kuu sheegin inaadan kitaab ka faa'iidayn sax ma saas maaha laakiin waxay tahay fanni walba waa in culummo aad ka qaadato oo aas-aaskii fannigaas qawaacidkiisii dawaadiddiisii istilaaxaadkiisii aad qaadato aad haddana qaadato mutuunta iyo mukhtasaraadka kitaabka fannigaas kutubta mukhtasaraadkiisa aad ka qaadato marka aad masaa'il badan oo fannigu leeyahay barato qawaacidkiisii iyo dawaabidiisii iyo istilaaxaadkiisii barato kutubta waaweyn mudawalaadka fanigaasu leeyahay waa daalaca karta waana ka faa'idaysan karta laakiin asalkii waa inaad marka horeto culummada ka qaadato saas wey haddaad asalkii mudaalaca ku bilowdo cilmi la-aanaad noqoyda dalaalaadna uga dhowdahay hanuunka intaad gafaydaana ka badan intaad asiibaydo haddii cilmigaagu mudaalaca ku bilowdo sidaas way masalada laga hadla alasl asalka fi alabi cilmi dalbida asalka an yakuuna waa inuu noqdo biariiqi talqiini meerin wadadeed iyo wa talaqi qaadasho can ilasaatiidi ustaadyaalka laga qaato asaatiid waa jamcu ustaad ustaadkuna waa almucalim alkhabiir waa macalinka khibradda badan u leh waxbaridda kelmadda ustaad waa mucaraba laysat carabiya asal ahaan carabi maahan sababtaa waxay yidhahdeen culummadu kelimad carabiya ma jirto oo siin iyo daal iskula jirtaa maba jirto kelima carabiya oo siin iyo daal ku wada jiraan lama arko daad aragto kelimad noocaasa waa kelimad mucaraba ah oo la carabiyeeyey ee asalkeedii cajami ka timid sidaas ay yidhahdeen culummadu marka ustaadkana waa mucallinka khabiirka ku ah waxbaridda iyo wاlmusaafanati la fariisi lilasyaaqi culummada lala fariisto wاlأkhdi qaadasho min afwaahi rijaali ragga afafkooda cilmiga laga qaato musaafanadu waa mujaalasa waa inaad wax badan culummada la fadhiisatood cilmiga ka qaadataa wاlmusaafanati la fariisi lilasyaaqi culummada loo fadhiisto wاlأkhdi qaadasho min afwaahi rijaali rijaashana culummada loola jeedaa dumarna waa noqon karaan oo culummadii saxaabada ugu waaweyn ee cilmiga laga qaadan jiray caaisha kamid mid bint binta abibakr sidiiq radia allaahu canha taabiciyaalkana gabdha culma ayaa ku jiray gabdha culma ayaa ku jiray min afwaahi rijaali marka waa in culummada afkooda cilmiga laga qaataa laa min asuxufi warqadaha waa inaan laga qaadan wa buduuni lkutubi iyo kutubta calooshooda qofka marka musiibadu ku dhacaydo waa markii fanigii oo aan u bilownayn istilaaxaadkiisi uusan oqoon qawaacidkiisi iyo dawaabidiis uusan oqoon masaa'ilkii mukhtasaraadka uusan soo marin uu yidhaahdo kutubtan ka daalacanaya markaas waxaa xaqiiqo ah qofkaasu si saxa ah inuusan wax u fahmayn maal xayi ahna waxaa noogu filan takfiirka soomaaliya ninka madaxda ka ah weligay culummo maanan afarysanayn ee kutubtan ka barta cilmiga soomaaliya idil maxamed nuur cusmaan ay kutubta takfiirku akristaan korka uga qoran qaabkooda u qoraan maya abu cabdiraxmaan kuma qoraan waxay ku qoraan m m nuur saasoo kale saasay ku qoraan m m nuur ay ku qoraan maxamed nuur cumaan wey marka maxamed nuur cumaan weligay culimo lama fariisan wey doodaha uu la galay culummada ahlusunnaha gobol ka midana saasaa ku duuban marka intaasa miaal kugu filan mana ahan keligiise dadka sida badan ama quluwiga ku dhaca ama inxiraafa agarkoodu culummo cilmiga kama qaado ah. bal hadeer dersiga saxii muslimka abu hurayre ka socdaa ardada dhegaysata nin ka mida wuxuu yidhi ninaa ii yimid dadka ahlu inxiraafka ah ee ahluquluwiga ah markaasuu yidhi yidhi ka joog kitaabkan saxiimuslimka markaasaan idhi yaa ii akraaye markaasuu yidhi wax culummaa oo maanta cilmi laga qaato lama arko ee idinka ardada inta meel la fadhiisataan akhrista ah isku akhriya adigu shan jaahil isku keen maxay isku daraya ah, jahli murakabaa isku daraya awel jahli basiiday haysteene jahli jahli lagu daray jahli murakabuu noqona marka waa uga dari rabaa marka waa dariiqada dalaalka wey dariiqada dalaalka wey dariiqada dalaalka wey laa min asuxufi warqabaha waa inaan laga qaadan wa buduuni kutubi iyo kutubta calooshooda walawalu qofka horeeya oo ah qofka culummada ka qaatay min baabi akhdi nasiibi qof nasab le qaadashadiis weeye caninasiibi qof nasab le ka qaadanaa nasiib alnaatiqi ee hadlaa wa huwa nasiibka hadlaa oon qofka nasab kaloo hadlaa almucallimu wey mucallimka diinkiisu nasabuu leey isagu mucallinu ka soo mucalimkaasuna mucalim kalu ka soo qaatay ilaa laga gaaro saxaabada ilaa nabiga laga gaaro ilaa malku jibriil laga gaaro malkuljibriilna allu ka soo qaatay diintana sidaasaa lagu soo kala naqli ah, malakuljibriila ah rabulcaalamiin u soo dhiibay qur-aanka sowma jeedi iyo waxa weeyaan waxyiga malakuljibriil nabiguu baray sala allahu alay wasalam nabiga mucallimuu leey mucallimuu u leeya ah, diinta oo baray waa malkuljibriil markuu jibriilna rabbiga soo bara soo baray usoo sheegay nabiga sala allahu alay saxaabada ka qaateen saxaabada taabiciyaalka ka qaateen atbaacu taabiciina iyagana ka qaateen sidaasaa lagu soo qaaday cilmiga markaa qofka macallinka ka qaadanaa sanaduu leeyahay diinkiisu nabigiyuu la xidhiiraa sala allahu calay wasalam diinkiisu nasab leeyahay mid nasab lena ka soo qaatay ama aanii qofka labaadoo kutubta ka qaadanaa ama aani qofka labeeya aaniga alaakidu cilmiga ka qaadana can ilkitaabi kitaabka fa huwa kitaabku jamaadun waa waxaan naf lahayn waa waxaan ruux lahayn jamaadka waxaan noolayna laha ruuxda lahayn faannaa lahu siday ugu sugnaatay itisaalu nasabi nasabkiisa inuu xidhiiro nasabkiisa oo uu ku aadayo sal اlahu alay sl ka xiriirsanay ah, sanadba maleh sanadba maleh aلثaanي qofka labaad ثaaniga alaakidu cilmiga ka qaadana can kitaabi kitaabka fahuwa jamaadun fahuwa kitaabku jamaadun waa waxaan ruux lahayn faannaa sidee lahu qofkaas ugu sugnaaday itisaalu nasabi nasab inuu xidhiidhsado see ugu sugnaaday halkuu ka helayaa ma helaayo wey ma helaayo ma helaayo waqad qiila waxaa la yidhi man dakhala qofka gala filcilmi cilmiga waxdow keligiis xaalu yahay kharaja waa ka baxaa waxdow keligiis xaalu yahay qofka cilmiga gala asagoon shiiq lahayn oon shiiq ka baranayn isagoon wax cilmi yahaysanuu ka dhex baxaa qaabkaas ama takfiirka ama dalaalaadka kaleeto ama laadiininimada marka dambe iska noqoto qaarkood laadiiniyiinba noqdeen oo ay inkireen axaadiistii nabiga halkaasay gaaraan dadka culmo la'aan gala diinka oo yidhah waa baranayna macnaha barashada cilmiga ey macnuhu waxa weeye man dakhala qofka gala fii alabi اlcilmi cilmiga dalbidiisa bilaa shaykhin sheekh la'aan kharaja waa ka baxaa minhu cilmiga bilaa cilmin cilmi la'aan ayuu ka baxaa isagoon wax cilmiya u lahayn ayuu ka dhex baxaa ee cilmi ma barto mana helo qofkaas cilmi ma barto mana helo qofkaas waa ka dhex baxaa sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin saddex faa'iido waaweyn ayuu ku soo qulaaseeyey dariiqada oo culummada cilmi ka qaadashada ah fawaa'ideeda faa'iidada koobaad waa ikhtisaaru dariiq wey mas'aladan isagoo shiiqu soo bisleeyey ayuu ku siinaya iyadoo luqma waxa weyan saa'iqa ahaad iska laqaydo iska qaadanayda laakiin adiga haddaad isku daydo halkan masalo inaad barato ee daqiiqada aad culummada awal uga qaadanayday kitaabkan rog kutubtan rog kutubtan rog waxaad arkaydaa qowlkan waa raajix muxuu ku raajaxya sabab rujxaani waa maxe raadinu kaa rabaa qowlkan waa daciif sababu dacfi muxuu yahay bal waxaa dhacda inaadan fahmin kutubta gobol ka mid ah weliba masaa'ilka een muqaaranada ku samayda markaad qowlkan akhrido iyo culummada ku tageen iyo waxa ay deliishadeen istiraado khalaas qowlkii raajixa waa kana kan kale hadhow markaad akrido iyo culummadii ku tageen iyo waxay dariishadeenna aad tidhaahdo qowlkii raajixa waa kana wax aad ku kala rajaxdaan aadan gara karin masaladii awal halka daqiiqo iyo labada daqiiqaad culummada uga qaadanaydayna ay kugu qaadato haddaad ma fahamto inaad ay kugu qaadato saacado dheer ama maalmo ay kugu qaadato marka ikhtisaaru dariiq waa faa'iidada koobaad faa'iidada labaad waxa ay tahay asurcatu fi lidraag si degdeg ah inaad horay uga fahamto si degdeg ah inaad horay uga fahamto ood masaladii si saxa u qaadato waxaa dhici karta haddii aadan culummo ka qaadan inaadan fahminba bal waxaa dhici karta inaad qalad u fahamto inaad qalad u fahamto sidaasaaba dhici kartaba faa'iidada saddexaadna waa ardada dulaabulcilmiga iyo culummada rabbaaniyiinta inay isku xirnaadaan oo ardadii arda la tarbiyaynayo ilaa ay soo barbaanaanoo culummo rabbaaniyiina noqdaan ay noqdaan haddii kale fawda cilmiya dhacayda markaa daalib yar oo aan ehel u ahayn masaa'ilka inuu ka hadlo ayaa inta dhowr kitaab wax ka soo fiiriyo iska tuurana markaas intuu fasahaadinayaana ka badan inta uu islaaxinaya markaas marka waa arrin aad u khatara oo kuwa culummadu yidhaahdaan man kaana daliiluhu kitaabahu man kaana daliilhu kitaabahu fakhada'uhu akaru min sawaabi qofka daliilka wax tusaya iyo macalinkiisu yahay kitaabka gefkiisa ka bata sawaabkiisa inta uu gefayaa badata maxaa yaele qalad in u fahmay u badanta marka waa noocaas cillo waa cileeyeen culummadu sababta loo leeyahay culummada cilmiga laga qaato id cilladu waxay tahay lagu cilaynaa oo ila xukun markaad sheegto inaad cilaydo sida ay arinkaasu ku fiican yahay ama raajixa ku yaha waa inaad cilo u keento id ciladu waxay tahay alcilmu cilmigu sancatu waa sancu cilmigu waa sanco sidiisa wa kullu sancatin sanca kastaana taxtaaju waxay u baahantahy ilaa saanicin saanic iyo macallinku baray u baahanta ah, hadda danta meelahan fadhiisato oo dhowr kitaaba dibiga ka hadlayda ama caafimaadka soo gadato aad tirahda geedkan wuxuu ron yahaa layidhi dawahebla geedkaanna dawahebla meeshaan ta furato xoogaha xayisiisa idaacadaha ka sii daydo boor weyna dhegsato tira dadkan daweyna waad layna dadka qofkaa dishada diyadiis waa laguu leey maaa dhaktar matid dhaktar matid waa been hmm. dhakhtarna laguma noqdo buug caafimaadka allayan soo gat macalin aad u baahanta macalin aad u baahanta daad waxa inta meelahaan cabaar xamaali noqoto dhoobada qasqasto aad tiraahdo kadib injineer aan isku bedelay guryaha dhisama fundi waa dad badan aad layni guryu kusoo dumaya <laughs> inaaba iga sheekeeyba ah, wakhtigii sacuudi shidaalka laga helay aawuxuuri annagoo kooxa aa ah israacno u shaqa doonannay nin oo guryin loo dhisay rabaan wuxuu yidhi uu yidhi haye jineer meel ku jira markaasaan idhi haa waa kana jineerki ah, haye fuundiyaalna saddexdaana ah markaasuu yidhi haye gurigaan dhis meeshaan intaasu guryoo noocaasa ka dhis waana naga tegay dhaqaalihii meeshaan shabintadii kumanaan looraa la dhigay wixii dhaqaalo wax lagu dhiseeyey ninka wa iska tegi wuxuu yidhi subaxdii aan ku bilowna markay duhurkii tahay aa derbigii saaka soo dumaa wy markii wuxuu idhahaan maal dhammaynay shabiitadii dhammaynay oo biyo dhammaynay oo dhaqaale dhammaadeen aan saddex qol oo wuxuu yidhi derbigaas saas u socdaa ha markuu cabaar derbigaa qaloocan iska da wa kale saddex qol aan taagnay oo si hadee dhib badan inaguna aan dhibtoonnay ninkiina uu khasaaro xoogle aan gelinin ninkii waa maqan ya ninkii waa yimid maalinkii dambe inagoo saddexdii qol taaganoo lalleh baaba bilownayba waxaan marnaba markaasuu inta fiishay oo qosol ku dhuftay uu yidhi yidhi aawo injineerkii haway kanaa markaasuu xaraati ku dhuftay gurigii saa ka gees ka gees isla kaay gogogogo markaasuu yidhi sideenad wax ku soo barat marka fiiri diinka oo masaa'il hayba laga hadlaa ma lagu bara karaa caqli ma lagu ogaa karaa iyo dadaal maskaxdaada waxaan waa khibrad banu aadan ay khibrad ku gaareen soo maaha samcuna u baahan yaha macalinku soo bara u baahan yahy waad khasaarinadaa ummaddii haddaadan macallin u lahayn maxaad u malaynaydaa diinkan oo asagu waxi alla xaggiisa ka soo degaya oon caqliba lagu gaarin sidiisa maahan tajriba diinku maahan caqli ragoo la aruuriyey qaara yidhahdeen cilmigu waa caqli ragoo la arooriy waa been cilmigu ah, waa waxyi samaawiya samada ka soo degay khibrad wa shaygii khibradda lagu gaaray aan la ogaa karin maclin la'aan maxaad u malaynayda marka cilmigan oo waxyiga oo samada ka soo degay marka maclin la'aan wax la ogaa karo male id ilcilmu cilmigu sancatu waa sanca wa kullu sancatin sanco kastana taxtaaju waxay u baahantahay ilaa saanicin falaa budda waa laga maarmaan idan arrintu sidaas hadday tahay litacallumihaa sancada in laga barto min mucalimiha macalinka macalinka alxaadiqi alxaadiqi shaqalka iska fiiriya macalinka xariifka kuwa oo aad u yaqaana waa laga maarmaan in laga barto wa haadaa qowlkaas oo ah alakhdu can alculamaa in cilmiga culummada laga qaato yakaadu wuxuu ku sigana yakuunu inuu noqdo maxalla ijmaaci kelimatin kelimadda ijmaaceeda meesheeda kelimadaasoo min ahlicilmi ka ahaatay ijmaac inuu noqduu ku siganaa culumada ijmaacayba ku soo naqliyeen ijmaac ay ku soo naqliyeen aana arki doonnaa insha allaahu culummadu ijmaacay ku soo naqliyeen ah, ma ku sigana waaba ku ijmaaceen culummadu saasaan leenahay waana soo rari doonnaa insha allahu ijma wa haadaa madhabkaas oo ah akhdu اlcilmi can اlculamaa yakaadu wuxuu ku siganaa yakuunu inuu noqdo maxalla ijmaaci kelimatin kelimadda ijmaaceeda maxalkeeda kelimadaasu min ahlicilmi ka ahaatay kelimadii culummadu inay ku kulantuu ku sigtay ilaa man qof maahane shada shaadoobay ee shaadkan hadde qowlkiis muctabar maaha ijmaacna ma qarari karo wadaalika midka shaadoobay milu cali ibnu rudwaan oo kale weeye almisri adabiib dhakhtaru ahaa isagu cali ibnu rudwaan almisri aabiib almutawafa arbaa mia alaa وamsiin alhijriya afar boqol konton iyo saddex hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay waqad radda calayhi waxaa ridiyeen cali bnu rudwaan culamaau casri culummadii wakhtigiisa noolaayeen iyo waman bacdan wixii ka dembeeyeyba dhammaan way ridiyeen culammada muslimiinta wixii wakhtigiisa noolaa iyo kuwii ka dembeeyey dhammaan waa ridiyeen waa ay ridiyeen cali bnu rudwaan cali bni rudwaan dahabiya u tarjameeyey wuxuu yidhi aabbihiis wuxuu dubi jiray kimista ama rootiga ayuu dubi jiray foornaystuu ahaa markuu tamayuska gaaray oo ayuu wuxuu bilaabay xaakimkii wakhtigaas joogay inuu u khidmeeyo oo xagga dibiga kala shaqeeyo kadibna ra'iisu u noqday dhakhaatiirtii oo dhan ilaa abaar weyn oo dhacday markay ahayd afar boqol iyo konton abaartaas uu soo gaaray marka gabar agoona oo uu soo koriyey a ah, waxay ka xaday xoogaa alaabo qaaliyaho uu haystay waana kala carartay markaasuu aad isku bedelay isagii dhammaa maskaxdiisi isbeddeshay wa kaana daa safahin fii baxii xagga markuu wax baarayana nin xoogaa caqli fudud u ahaa markaasuu hadalka soo socda xaafid ku yidhi marka hadalkan soo socda waa kanaa waqad radda waxaa ridiyeen calayhi ibnu rudwaan culamaau casri waman bacda culummadii waqtigiisii wixii ka dambeeyey qaala alxaafidu dahabi wuxuu uhi raximah ullah fii tarjamatihi xaafidka tarjamadiisa lahu cali ibnu rudwaan ugu tarjameeyey walam yakun lahu shaykhun wax sheekha ma lahayn ah, ilaa markii loo tarjamaynayo qof oo culummo ah waxaa tarjamadiisa ka mida uguna muhiimsan culummadu cilmiga ka qaatay iyo ardadu waxbaray waxyaalaha ugu muhiimsana ka midta ah. walam yakun lahu shayqun uma sugnayn bal ishtaqala waa ku mashquulay bilakdi inuu ka qaato cilmiga caafimaadka canilkutubi warqadaha wa sanafa wuxuuna sanifay kitaaban kitaab kitaabkaasoo fii taxsiili sinaacati cilmiga soo xasilintiisa ku sugan min alkutubi kutubta laga soo xasiliyo iyo wa annahaa kutubtu awfaqu inay ka waafaqsanaan badan tahay min almucalimiina mucalimiinta mucalimiinta waxbaridda ayadaa sii waafaqsanoo ardayga u haboono u manaasib ah ayadaa u manaasib ah sidaasuu yidhi wuxuu yidhi wa kaana wuxuu yidhi xaafidu dahabi wa haada warkaasu khalatun waa qalad wey warkaas waa war qalad ah oo uu ku hadlay cali bnu rudwaan mhm. muslimuuna ahaa oo wuxuu daba dhigay wa kaana musliman muwaxidan nin muslima muwaxidun ahayo gaal hadde ma ahayn nin muslin ah wa kaana musliman muwaxidan ah hadalkaas la socotay intaha waa dhammada hadalkii xaafid dahabi uu ka soo raraay marka cali ibnu rudwaan nin oo waxa weeyaan dariiqii sawaabka ahaa ku seegay masaladaasuu ahaa masaladaas nin seegay dariiqii sawaabka ayuu ahaa waqad basata safadiyu safadi ayaa faahfaahiyey oo aad u balballaariyey filwaafi kitaabka laha alwaafi arada ridinta calayhi cali ibnu rudwan uu ridina safadiya aad ugu dheeraaday oo si ballaaran u ridiyey wa canhu safadiyuu ka soo naqliyey azabidiyu zabidina fii sharxi اlixyaa ixyaaga sharaxa uu sharxay zabidiyu ka soo raray ridiska lagu ridinayo radiga lagu ridinayo cali ibnu rudwan can cadadin tiro ayuuna ka soo raray tiradaasoo min alculamaa'i culammada ka mid a mucaliliina xaal ay culummadaas ku cilaynayaan low liradi ridinta biciddati cilalin dhowr cilo dhowr ciloay culummadu ku cilayaan ridintaas minhaa waxaa ka mida maa warkii qaala uu yidhi ibnu baطlaan fii radi radin calayhi cali ibnu rudwaan la ridiyo markuu ka hadlaya wuxuu yidhi asaadisatu shan arrimoodu ku soo ridiyey markaas kahor midii lixaad kan lixaad bal keligeed arag wuxuu yidhi asaadisatu arrinta lixayda yuujadu waxaa laga helaa filkitaabi kitaabka ashyaau shayaal shayaalkaasoo tasudu ka celinayda qofka can ilcilmi cilmiga shayaal qofka cilmiga ka hor istaagayda oo si saxa inuu u fahmo ka hor istaagayda ayaa laga helaa ayaa laga helaa kutubta wahiya ashyaadaasna macduumatun waa mid la waayay cinda almucallim mucallimka agtiisa mucallim haddaad wax ka barayd ashyaadaasoo dhan la kulmi maydid waa ka badbaadee macallinkaas sabab waa inaad ka badbaado wahiya arrimahaasu ataصxiifu waa xarafkii oo qalad loo akriyo oo xarafkii xaraf lagu qaldo ah, xarafkiiba xaraf kale loogu dhawaaqa ku ahaaba ma aha ah, meel faheeda qaaf loogu dhawaaqa ama meel hamsaheeda alif loogu dhawaaqa ama meel alifheeda hamse loogu dhawaaqa oo xarafkii xaraf kale lagu bedela ataصxiifu wahiya arrimahaasu atasxiifu waa qaldida alcaaridu ka soo dirinaya oo ka imaanaya min ishtibaahi اlxuruufi xuruufta isku ekaanshadeeda maa cadami lafdi dhawaaq iyaduusan jirin cid kuu kacayda oo kuugu dhawaaqayda male awal macalinkaad ka dhegaysayda xarafka sida loogu dhawaaqa hadda kitaabaad akhrisa kitaabku ruux male dhawaaqi ma ruux male marka nusqadan oo mu'asasadu ay daabacday maa cadami lafdiga ku qoran laakiin nusqooyin hore dabcadii hore waxaa ku qornaa qaar ka mida maca cadami naqod ayadoon dhibca kelmaduhu lahayn waagii hore dhibca ma lahayn lama dhibcay jirin kelmadaha walqaladu iyo qaladka ayaa ka mid ah qaladka alxaasilu soo xasila bizawaqaani اlbasar aragga iilashadiisa uu iilana waxaa ka mid ah qaladka ka imaanaya kelmaddan iyadoo sax u qoran ayaa qofka banu aadanka waxaa dhici karta in ishiisu si kale u akrido oo si kale ugu dhawaaqo kelmaduna meesha saxay ugu qoran waa dhacda haddaad adugu iska akrisato laakiin haddii lagugu dhawaaqo inaadan qaldin u bahan laakiin adiga marka wax akrayda mararka gobol waxaad jirta ayadoo kelmaddu sax u qaran aad adugu si kale u akriya aragga ilana waa wax dacfiga banu aadanka ka mida iyo wlqaladu qaladka alxaasilu ka xasila bizawaqaani اlbasar aragga iilashadiisa iyo waqilaة اkhibrati aqoonta yaraanteeda biاraab raabka loo leey qofka aqoon hadduusan icraabka ulahayn oo uusan naxwadii khabiir ku ahayn ayadana qalad badan ah ka imaanaya ow fasaadulmawjuudi kan la helayo fasaadsaniintaysa minhu icraabka xaggiisa laga helaya amase kitaabka ayaa waxaa dhacda qof aan eel u ahayn inuu wax icraabo inta uu yidhaha waa icraaba uu kelmadda si qaldan u icraaba Ah, kelmadiyu si qaldan u iraaba adiga macalin ma lihide kitaabkaana daalcasho u ag fadhidaahe sidii qaldaneedaadba waxaad u qaadayda inaadba jawhar heshayba waa la iiga iraabo kan kelmadan shakiba kuma jirtaad leeda wa islaaxi lkitaabi islaaxida waa kasrinaynaa ee mag yeelayno damada waxaana ku cadfaynaa khibradda wa qilatu islaaxi اlkitaab wa qilatu islaaxi اlkitaab kitaabka islaaxintiisa oo yar oo kutubaha gabalanta la qoray ayaan la muqaabalayn oo aan la sixina jira taasuna dhibay keene sidaas marka aan nidhaahno waa mid waxaad kaloo dhigi kartaa inaad ku cadafto bilicraabida icraabka inaad ku cadafto waxaa leedahay wa islaaxi اlkitaabi wa qilat اlkhibrati iyo aqoonta yaraanteeda biislaaxi lkitaabi kitaabka islaaxintiisa oqoon loo yeesho waxaa jira marka wax la qorayo hadii saqdi yimaado oo kelimad laga boodo kitaabka hore nusana waa ku qaadannay meelo lagu qoraa jirta iyo qaab loo qoro haddii saqdi uu kelimadda ku dhaco adoo qor ayaad kelimad xaraf ka boodo xarafkaas meel lagu qoruu leey haddii ku dhammaaday meel lagu qoruu oo markii sadarku dhamaaday uu saqdigu ku aadan yahay hadduu sadarka dhexdiisa ku aadan yahayna meeluu leey hmm. soo qaadan markaa ah. lagu qoraay markii sadarka dhexdiisa saqdigu yahay lagu qoray haddii uu yahay aakiru markii sadarku dhammaadana yusradaa lagu qoray marka hadduusan istilaaxaas aqoonin iskitaabka waxyaali lagu islaaxiyo xataa kama faa'iidaysan karo Ah, ilaaxaas hadduu soqon qaabka kitaabka loo islaaxiyey ilaa waxyaala la islaaxiyaa jira oo lagu qorayo kitaabka xawaashidiisa marka hadduusan taas oqoon u lahayn kama faa'iidaysan karo waxaa ka mid a waxyaalaha dhibaatada ku keenaya oo qaladku ka imaanayo wa kitaabatu maa shay in la qoro laa yuqra'u aan la aqrin waxaa jira waxyaalo la qoro oon la aqrin oo haddii la akriyo khataruba ka imaanaydo ah, khatar weyn ah ka imaanaya laa fi lwasli walaa fi lwaqfi midna lama aqriyo qur-aanka ka buuxa ah, laa fi lwasli walaa fi lwaqfina lama aqriyo waana qoran oo tusaale laadbaxannahu laamta waxaa ku xigta hamsu hamsadaas alifaa ka dambeeya ah, alifaa ka dambeeya alifkaas lama aqriyo ah, laa fi lwaqfi walaa fi lwasli laadbaxannahu suuratu naml soo ma jeedid hamsaa ku xigta laamta ba'da ka hor alifaa qoro mana la akriyo waxaa ka mid ah ulaa'ika oo kale woowa hamsada ka dambayda mana la akriyo waxaa ka mid a ah maalan min nabai lmursaliina min nabai lmursaliina nabai hamsada iyo almursaliina ya u udhaxayda mana la akriyo waa badan yihi waxaa jira la qoro oo aan la akrin oon la aqrin oo waktigaaba waxaa dhacdayba soomaaliya musxaf waxaa la keenay ilallaahi tuxsharuuna la ilallaahi laamta ayaa alif lagu qora waana nuuc rasmiga ka mida laakiin calaamada ku taalla inaan la akhrayn alifkaas marka la ilallaahi tuxsharuuna loo akra qofkii aan aqooni see u akrina hal maray qeliyan dadkii aan aqoonin rasmiga oon imlaaga waxba ka oqooni allah kitaabkan waa qaldan yahay saddex meelooduu ka qaldan yahay saddexuu ka qaldan yahay waxay yidhahdeen ilallaahi tuxsharuuna waxaa ku qoranay yidhaahdeen laa ilallaahi tuxsharuuna de waana gaalnimo waa gaalnimo hadii saas loo akriyo laa ilallaahi tuxsharuuna mana u qoray ayagaan qoraal ka fahmi karin oo imlaagiisa waxba ka fahmayn iyo rasmiga qur-aanka loo qor midna oo alifka calaamadaa ku dul qoreen waxaa ka mid aheyd wala awdacu khilaalakum wala markaasu waxay u qoreen laamta alif laga daba qoray laakiin calaamadaa ku jira inaan la akrin ah, markaas waxay u akrinayaan walaa awdacu macnihii o dhan waa isbedel awal waxay ahayd munaafiqiinta allah idinka reeba alxamdulilah idhaahda hadday idin raacaan waa idin fasaadi lahayen ay ka leed haddii laa la akriyana ma idin fasaadinayaan wey munaafiqiintu wanaagay ka shaqaynaya aa soo baxeen ee fasaad idinkuma hayaan ta kalena waxay ahayd laadbaxa nahwda oo laamta waxaa laga daba qoro alif aan la akrin laakiin marka ayadana macnihi waa isbedela marka waxyaalahaasoo dhan kii aan bal macalin lahayno see uga badbaadaya ma ka badbaadaya godkaasu ku dhacaya ya ha hadde waa kaas ka waran xayatu sawda bal ka waran abeese madow marka dadka cunsiina bal musiibadaas meesha ka gaartay ka fiiri qofkaas ilaa mogtahay xaya iyo xaba haddaan dhibici jirin qofkii aan macalin lahayno see u kala garana ilaa ya-da dhexda ku jirta iyo ba'da dhexda ku jirta waa isku egyi waa isku egi macalin hadduusan lahayn muxuu ku kala garana marka waa musiiba marka iyo wa qiraa'atu maa shay in la akriya laa yugtab aan la qorayn waxaa jira wax la akrinayo oon la qorayn xuruuf aan la qorayn oo la akrinayo dalika alkitaabu alkitaab alifkaas lama qoray الرحمن الرحيم الرحمن ma la qoro alifka waana la akrina daawuud wowga ma la qoro waana la akrina ah, labada wow mid ka dambe marka waa badan yihiin wax aan la qorayn wax aan la qorayn lana akrinayo lana akrinayo hmm, daawuudda oo kale ah, yuxyi wa yumiid yuxyi ah, ya-da kale si toosa looma qoro calaamad unbaa lagu qofku ku fahmaya la qora yuxyi wa yumiid marka waa badan yihin waa badan yihiin marka waxaasoo dhan hor istaagaya waxaa ka mid ah, madhabu saaxibi kitaab kitaabka uu leeya ka baranaa qofka qoray madhabkiisa waxaa dhacda inuu ashcariya ah, oo caqiidadii ashaacirada uu ku sharxo kitaabka kanuna ma yaqaan ama waa jahmi caqiidadii jahmiyadu ku sharxa ama waa muctazili caqiidadii muctaziladu ku sharxa mana yaqaan qofkan oo iska caba caalimaa ku qoro le kitaabka ah, madhabka waa inaad taqaan sheikh aad kitaabkiis daalcaydo ama dakraydo madhabkiis waa inaad taqaan madhabkiis waa inaad taqaan waxaa ka mida wa suqmu naskhi qoraalka liidnaantiisa qof waxaa jira farxun oon xuruufta uu qoraayo qaaf iyo fa la kala gara karin oo aad fartiisu tacbaan u tahay xuruuftao dhan xuruufta isku egegoo dhan aan la kala gara karin wa radaa'atu naqli waxaa jira soo raridda kii qoray si sax uu qoray laakiin naaqilkii soo qoray oo soo naskiyey ayaa liita wa radaa'atu naqli soo rarinta liidnaanteeda waxaa ka mid ah waxyaalaha qofka hor istaagayo wa idmaajulqaari'i qofka akhrina inuu isdhex isdhexgeliyo mawaadica almaqaadici meelihii la kala googoynayey wa khaldu mabaadi'i tacliim tacliimtu meelahay ka bilaabaydayna uu isku qaso tarnaa musiibo kale ku dhacay bal waxayba yidhaahdeen albalaaqatu macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa balaaqada meesha ugu saraydaa waa macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa inaad barato jumlooyinka meesha ay ku joogsadaan iyo meeshay ka bilowdaan qur-aankuna waa midda uguba daranba macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa inaad barato macrifatu اlwaqfi wاlibtidaa hadduusan oqonin ninkan macalin ma leh wuxuu isku qabanaa khabar oo hadal tegey ka mida iyo mubtado soo socda amase ficil soo socda isku qabaa markaasaa waxaa ka soo baha wax kale ah, oon wixii loo dhigayba ahayn iyo wixii laga hadlaayo meelaha jumlooyinku ka bilaabanayaan ama si hadalka uu iskugu xihanya macaanida ma keeni karo ma keeni karo marka dhibaatooyinkaas iyo wax ka badan boole waxaa ka mida wadikru alfaadin alfaad in la sheego alfaadaasoo musطalaxin lagu heshiiyey calayha alfaada fii tilka sanaacati cilmigaas alfaad waxaa dhacda in lagu sheego musalax oo macnaha musala waxaa looga jeedaa fanni walbaaba istilaaxu leey hadda fiiri adoo jooga fiqi ama usuulu fiqi sunna markaad aragto waa maxay ah, maalan waxaad la joogtaa furuucdii fiqiga sunna waa maxay maa yuqaabilu alwaajib waxaad joogtaa fannu اlxadii sunna aad aragto waa maxay dariiqatu nebiy sala اllahu alay slm waa xadiikii oo dhan waa dariiqaة الnabiy muctaqadkii ahlu sunnahaad joogtaa markaasaa lagu yihi sunna waa maxay alictiqaadu صaxiix wey xadiidka marka la joogo sunno waa xadiidka nabiga bimacna alxadiid wey waa qowlkii nabiga ficilkii nabiga iyo iqraarkii nabiga iyo sifadii nabiga marka la joogo caqiidadana sunna waxa weya ictiqaadka صaxiixa waa caqiidada صaxiixa marka la joogo fiqigiina waxa weya waa maa yuqaabil اwaajib hadda marfuuc haddii la yidhaah marfuuc luqo haddii la joogo waxay noqeen waa shay la kor yeelo haddii la yidhahdo xadiis ayadoo la jooga marfuucna nabiga loo kor yeelay soo maa naxwe haddii la joogana <laughs> kelmaddan waa la goday waa soo maa markaa kan macallin male istilaaxna ma yaqaan marfuuc marka luqadii ku qasba meeshuu ku arka wuxuu le kii la kor yeelay ha ha hadda waa kelmad godana laga hadlaayo hmm. subxaan allah marka waxaasoo waxa jiray wax ka badan iyo wadikru alfaadin alfaad in la sheego alfaadoo mustalax in lagu heshiiyey calayha alfaada fii tilka sanaacati cilmigaas iyo wa alfaadin wadikru alfaadin alfaad in la sheego alfaadoo yunaaniyatin oo yunaanka giriigga loo nisbeeyey alfaad oo giriigu leeyahay alfaadaasoo lam yukhrijhaa uusan soo saarin annaaqilu midka soo raray min aluqati luqada carabigaaba kama keenin giriiggaa laga keena carabiga maahanba kelmaddu Ah, macalina kuu fasir maa mucjamna ka fiiri maydi maba ahan bal carabiba ka nawruus oo kaleeto nawruus tanaaba labtigeeda haddaa rabtaa in la fasiro <laughs> nawruus dhammaan siina noo wada qoran soo maaha sharaxa uthaymiin bal fiiriya dabcadan dambe dabcadan dambe oo mu'asasadu ay daabacday kelmaddaas ma sharaxday fiiriya ma sharxin kelmaddaas soo saas maaha yah dabcaddaanaan kun oo ah dabcaddaan waxaan rabnaa oo ah oo mu'asasada ma sharxin kelmaddaas soo maha waa ka guud saas weeye dabcaddaan mu'asasada ma ku taalla kelmaddaa sharxeeda laakiin kutubtii hore waxaa ku ooli jirtay nawruus ma shimbiraa wallaahi maa adri intaasaa ku oli jirta marka in shiiku yidhi waa dhici kartaa waxayna ku tusi ammaanada cilmiga culummada saasaa lagu yiqi kelmad uusan oqoon ma iska qasbaayo koofidugii kaa dhicina waxun ku sheeg ma wallaahi maa adri a ku qoreen ma shimbiraa loola jeedaa haddee shimbirna lama yidhaahdo shimbirna lama yidhaahdo lama yidhaahdo yunaan waa yunaana laga soo raray lama yidha alfaad yunaaniya shimbir laguma magacaabo saasaa ku qoreen saasaa ku qoreen marka kadib laakiin wuxuu ku khatimay wallaahi ma adri ma aqan ani waxay tahay waxaas soo saas ma nooguma qorno ha saasaa ku qoran dabcadii horeeto dabcaddaan aan ahayn marka marka calaa kulli xaal culummadu waxay yidhaahdeen nayrus hadda siin haddii la yidhaahdo wallahi maa nadfi halkii un baan leenahay uu shiiku yidhi waana sida meesha ku qoran mogta laakiin zay haddii loo dabamariyo waa la yaqaana oo la idhaha nayruz zay hadday u dambaydo oo meesha siinku ku qoranya zay la dhigo waa ciidda majuusada ya nayruz laakiin zay waa in la helo zay ama un la haya nusay ku oranta ma la haya lama hayo haddii zay la heli lahaa waxay noqon lahayd ciidda majuusada nimankii majuusada ee farisiyiinta ahaa ciidooda wey sanadka awalkiisa waana midda soomaalidu dabshidka yidhaahdaan dabshidka iyo badgalka horta ma isku mid ah dabka markii la shidaa iyo marka dabka badda la gela sanadkaas wey sanadka maaragtay jimca sabdi axad sanad saas ma maqasheen oo soomaalidu tiriyaan midkaas wey midka dabcaabidku sanada dabcaabidku waa sanada ah, mana bannaano waana ciid shaydaan niman majuusa ciiddeed wey ah marka sanadkaas wey marka nayrus laakiin waa laakiin midkan oo siinka u dambeeyo maanadkii waxay tahay ma naqaan marka kelmada sidaasaa ku imaanaa qofka ha kelmada sidaasa ayaa ku imaanaya sidaasaa ku imaanaya fahaadihii kuwan aan soo sheegay ayuu yidhi safadi fahaadihii kuwan aan soo sheegay oo ibnu badlaana leh Ah. ibnu badlaana mogtay watay hadalka markuu ridinayay cali bnu rudwan fa haadii kuwaas aan soo sheegay kuwaas aan soo sheegay kulluhaa dhammaanteed mucawiqatun waa mid ka celinayda qofka can ilcilmi cilmiga waqad istaraaxa waana ka raaxaystay almutacallimu ardaga wax ka baranaa mucallimka almutacallimu kii baranaya waa ka raaxaystay min takallufiha inuu isku kallifo cinda qira'ati akrintiis agteedu calalmucalimi mucallim uu wax ku akrina dushiisa marka mucallim uu wax ka barana waxaas isaga kalifaadu ma saarno macallinkaa laga rabaa isagoo bisil oo luqma saa'iqa inuu keeno casharka hmm. waxaasoo dhan waa uu ka raaxaysta inuu isku kalifo markuu macallin wax ku dul akrina wa idaa kaana alamru arrinku hadduu yahay calaa haadihi suurati suuraddaas falqiraa'atu in wax lagu aqriyo al alculamaai culammada ajda iyada faa'iido badan wa afdalu ayadaana ka fadli badan min qira'ati اlinsaani qof inuu wax u akhristo linafsi nafsadiisa wa huwa faa'iidadaas iyo fadligaas maakii way aradnaa aan doonnay bayaano caddayntiisa wixii aan rabnay inaan caddaynana saasayba eh xaasilkaas in la helo cilalkan waxaan u deldelaynay xaasilkan in la helo oo aan aan sugno in macallin wax laga bartaa inay ka fiican tahay kitaab la daaldaalacdo sidaasay ahayd sidii aan rabnayba culummadu ijmaacaday ku soo rareen zabiidii a ka mida ijmaaca isagaa ka mida culummada soo rartay itxaafu saadat اlmuttaqiin juska koobaad lixdan iyo lix ilaa lixdan iyo toddobo wuxuu yidhi waqad ajmaca alculamaau calaa fadli الtacliimi wاtacalumi min afwaahi اlmashaayikh culummadu way ku ijmaaceen in culummada wax laga barto afwaahda culummada laga qaato cilmiga dad ardadana wax la baro inay fadli badan tahay saasay ku ijmaaceen ilaa maa kaana min cali ibni rudwan almisri halkaasuu hadalkii sheegay cali ibn rudwan warkiisa waa cali ibn rudwan warkiisa waxba qiimaa male qiimo ma leh cali mhm. ibn rudwan warkiisa wax qiimaa ma leh qaala safadiyu safadii wuxuu yidhi min culamaai qarni aaminuu ka mid ah culamadii qarnigii sideedaaduu ka mid ah safadi safadi culummadii min culamaai qarni aamin qaala safadiyu wuxuu yidhi walihaadaa saas daraaddeed qaala alculamaa culammadu waxay yidhahdeen laa ta'khud ilcilma cilmiga ha ka qaadan min saxafiyin waraaqoole mid warqada wax ka soo bartay oon cilmigiisu nasab lahayn waxba ha ka qaadan walaa min musxafiyin kan qur-aanka musxafka ka bartayna ha ka qaadan oo aan macallinka u lahayn yacnii wuxuu u jeedaa laa taqra'i lqur'aana qur calaa man qof qara'a qur-aanka ka soo akhristay min almusxaf walaal xadiia xadiidkana ha ka akhrisan wa kayrahu xadiidka kayrkiisa ka akhrisan calaa man qof aqada daalika cilmigaas ka soo qaatay min asuxufi warqadaha wa daliilu daliilka almaadiyu ee waxa weeyaan maadiga waxaa loola jeedaa daliilka oo waaqicah ah. waaqicaba ah wdliilu dliilka almaadiyu maadiga dliilka alqaa'imu ku taagan calaa buطlaani natrati bni ruطwaan cali ibni ruطwaan aragtidiisa baatilnimadeeda deliilka ku taagan ee maadiga ah waaqica annaka adiga taraa waad arkaydaa aalaafa taraajumi kumanaan tarjamooyin ah iyo wasiyari taariikh nololeedyaal cala اkhtilaafi اlasmaani zamanyaalka iskhilaafsan korkooda wa mari lacsaari casriyaalka maridda ay adduunka soo mareen wa tanawuci lmacaarifi macaarifta ama aqoonta la baranaya kala gedisnaanteeda oo ama ha la barto xadiid ama tafsiir xataa dibi ha la barto macaarifta kala gedisan mashquunatan mid laga buuxiyey inaadtaad ogaanaydaa taraada cilmiye ka dhigo aalaafna mafcuul awal ka dhig mashquunana mafcuul aani mashxuunatan taraajumtaas in laga buuxiyey bitasmiyati shuyuuqi shuyuuq in la sheego watalaamiid arda in la sheego bal idinka fiiriya dhammaan qof kastoo loo tarjameeyo cilmi lahaa xataa cilmigiisu maadib ha noqdo waxaa ka buuxa intaasuu sheekh hebelu ka bartay hebelu ka bartay hebelu cilmiga ka qaata iyo hebela ardadiisa hebel iyo hebel iyo hebel saasaa mustaqilu wa minhum waxaa ka mida dadkii wax bartay wa minhum culummadii waxaa ka mida mustaqilun mid yaraystay min daalika culummada oo waxaa ka mid laba culmo saddex culummaa kaliya leh waa jiraan oon culummo badan lahayn wa mustakfirun iyo mid badsaday oo culummo badan wax ka bartay wandur fiiri shadratan bal xoogaa kala tagsan asalka oo kuusha midba meel laga geliyo marka waa shay kala tagsan shadara madara a la yidhahdaa ah, bal xoogaa kala tagsan waxaad ka fiiridaa shadradaasoo min almugfiriina kuwii badsaday ka mida cani shuyuuqi shuyuuqda bal dhowr culummaa oo culummo badan cilmiga ka bartay bal fiiri xataa balaqa ilaa u gaaray bacdun gobolkood alulufa kumanaan ah, shiiqa waxaa leehe culummadiisu waa intaasoo kun ama waa kun iyo intaasoo boqol laleeyahy ah waa hal shiika waxaa laga yahay culummadu wax ka bartay waa kun waa kun iyo intaasoo boqol aa laleeyahy sidaasaa laleeyahy waxaad kamaa fi lcuzaab min alisfaar sida ku qoran kitaabkaas fiiri la yidhaha alcuzaab min alisfaar liraaqimihi kii qoray xaalu sugnaaday waa asaga ah, waa bakar abu zayd mid ka qoray bakar abu zayda iskale wa kaana abu xayaan wuxuu ahaa maxamed ibnu yuusuf ah alandalsi wuxuu ahaa muxamed ibnu yuusuf alandalsi oo ibnu duqaaray ka maqanta miya nusqooyinka gahor iska fiiri hadda wa kaana abu xayaan wuxuu aha moxamed ibnu yuusuf alandalsi almutawafaa sanata sabcamia hamsa wa arbaciina alhijiriya toddoba boqol afartan iyo shanta hijiriyada la oobsaday idaa dukira cindahu agtiisa marka lagu sheegay ibnu maalik yaquul wuxuu dhihi jiray ayna shuyuukhuhu aw culimmadiisa waa dacnina inuu maaligarsiyada la waayo culumana waa leey ee uusan culummo badnayn waa nuuc dagaala marka inan maaligaa saas uu leeyahy aw culummadiisa marka waa nuuc oo waxa weeyaan oo jarxiya waa marka culummo ma leh dulwila jarxi khatara wey shiiq ma leh de waa khalaas khalaas wey cali ibnu rudwaan dariiqiisi ad ku wadaa markaas wa qaala wliid weliid ibnu muslim wuxuu yidhi kaana wsaaciyu wsaaci wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdaa kaana haada alcilmu cilmigan wuxuu ahaa kariman mid wanaag badan yatalaqaahu ay kala qaataan alrijaalu raggu baynahum dhexdooda cilmigu wax qiimo badan oo waxaa qaadanaya qof saabir ah mukhlis ah niyad adag leh uu barto ilaa mogtahay dhib a ah lagu baranay dhib iyo dulliya lagu baranay marka shay qiimo badan u ahaa oo raggu kala qaataan oo qofkii dan xul uusan ku safri karin ah, kuma safri karo saasuu cilmigu ahaa jire falamaa dakhala cilmigii markuu galay filkutubi kutubta lagu qoray dakhala fiihi cilmiga waxaa soo galay hayru ahlihi qofaan ehel u ahayn oo niyad fiicnayn oon ehel u ahayn marka kitaab cabaa firfirina xoogaay ka qorqorana khalaas inkaasuu ka tuuranaa kelmadiisa ehelna uma ahan maba tarbiyaysnaba culummada agtoodana kuma soo tarbiyoobin cilmiga kuma soo dhibtoon ma laylisana ma tababarna wa rawaa milahaa rawaa oo musamaa wey ruwiya maaha wa rawaa wuu wariyey milahaa kelimadaasoo kale ibnu mubaarak can ilawsaaciyu ka wari walaa rayba waxaan shaki ku jirin ana alahda qaadashada min asuxufi warqada wax laga qaato wa bilijaasati xataa ijaasayn wax lagu qaato yaqacu waxaa ku dhacaya fiihi khalalun ahdigaas yaqacu waxaa dhacaya fiihi qaadashadaas khalalun daldalool walaa siyamaa waxaan ku sii jirin fii daalika alcasri wakhtigaas xayثu meel lam yakun uusan sugnayn bacdu markaas ka hor bimacnaa qablu naqdun dhilic ma jirin kelmadu ma dhibcaysnayn walaa shaklun shaqalna ma jirin fatatasaxafu اlkelimatu kelimaddu waa isbedelee bimaa xarafay isku bedelee yuxiilu lmacnaa macnaha leexinaya walaa yaqacu ma dhacayo milu daalika tasxiifkaasoo kale fi akhdi qaadashada min afwaahi rijaali ragga afkooda laga qaato wa kadalika sidaasoo kale waxaa ahaaday ataxdiiu xadiidka in laga sheego min alxifdi xagga xifdiga yaqacu fiihi waxaa ku dhacaa alwahamu qalad alwahamu alqaladu wey alwahamu alwahmadii la ihahda waa daniga haddii la dhaha wahmna waa aladka dii la reebo laakiin haada waa daniga oo daciifka marka qalad ayaa ku dhacaya bikhilaafi riwaayati wadaalikaasu multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi riwaaya wax werinta khilaafkeeda min kitaabin kitaab wax laga wariya kitaabkaasoo muxararin oo la tifaftirayo kitaab la saxay ah kitaab oo muxarar ah oo la islaaxiyey wey waa kitaab la islaaxiyey intaha waa dhammaaday hadalkii weliid ibnu muslim walibni khalduun waxaa u sugnaaday mabxau nafiis baxi aad u qiimo badan fii haadaa macnahan oo culummada in wax laga qaataa kamaa fi lmuqadima sida muqadimada ibnu khalduun ku sugan kamaa fi lmuqadimati sida muqadimada ku sugan low ibnu khalduun xaalay muqadimadu u sugnaatay muqadimada ibnu khalduun walibacdihim dadka gabalkoodu waxaa u sugnaaday man lam yushaafih caaliman biusuulihi fayaqiinuhu fi lmushkilaati dunuunu man lam yushaafih qofkaan afkiisa ka qaadan caaliman caalim afkiisa qofkaan ka qaadan man lam yushaafih qofkaan afka uga qaadan caaliman caalim biusuulihi usuulshiisa waxa wey fanni walba usuulu leeyay qawaaciduu leeyahy dawaabiduu leeyahy istilaaxaaduu leeyahy mutuun muctamaduu leeyahy qofkaan usuushiisa uga qaadan caalim afka fayaqiinuu hubaashiisa filmushkilaati masaa'ilka ishkaalka geliya duruurun waa malayaal masalada saasaan u malayna yaqiin kama haysto maxaa yaele wiii asaas huma kuma dhisna masaa'ilka mushkilaadkaa danni unbuu ka haystaa yaqiin kama haysto man lam yushaafi qofkan afka uga qaadan caaliman caalim biusuuli usuushiisa fayaqiinu hubaashiisa filmushkilaati masaa'ilka ishkaalka geliya dhexdiisa xaalay ahaatay duruurun wa kaana abu xayaan wuxuu ahaa kaiiran ma in badan yunshidu mid oo shicir ahaan u soo qaata yadunnu wuxuu malaynayaa algumru bidami اlhayn algumru oo haynka la damiyo imri haddii la yhahdo la kasriyo waa alxiqdu wاlgishu haddii la yhahdo kamrina waa almaa اlkaiir marka la yidhahdo humri oo miimka la reebo haynkana la damiyo amase miimka la damiyo oo la yidhahdo humr la yidhaahdana alladii lam yujarib اlumuura wاlmutamahiku fi اlbaaطil waxaa la idhahdaa midka jaahilka oon arrimaha aan tajribayn alladii lam yujarib اlumuur aa la yidhahdaa waa midkaan arrimaha soo tajribayn oo aan khibradda lahayn waa jaahilka loola jeeda yadunnu اlgumru jaahilku wuxuu u malaynaa ana alkutba kutubtu tahdii inay hanuuninaydo akhaa fahmin qofka fahmada u saaxiibkaa liidraaki lculuumi culumta la gaarideeda inay ku hanuunaydo jaahilka wuxuu moodaa qofku hadduu fahmo badan yahay inuu wax ka baran karo saasuu moodaa ah, saasuu moodaa yadunnu اlgumru jaahilku wuxuu u maleeyaa ana kutubtu tahdii inay ku hanuuninaydo akhaa fahmin saaxiba fahmin ah qofka fahmada u saaxiibkaa liidraakilculumi culumta la gaarideeda culum la gaaro wamaa yadri ljahuulu jaahil badanahaasu ma oga bianna fiihaa kutubta dhexdeeda inay ku sugan yihiin rawaamida masalooyin qarsoon masalooyinkaasoo xayarad wareeriday caqla alfahiimi qofka fahmada badan caqligiisa masaa'il qarsoon oo iska daa qof kale kii ugu fahmada badnaa ku wareeraya ma oga oo la kala naqliyo inay jiraan wamaa yadri jahuulu jaahil badanahaasu ma oga jaahil badanu waa qofka yidhahda kutubta cilmi lagala qaadana bianna fiiha kutubta inay ku sugan yihiin hawaamida masalooyin qarsoon masalooyinkaasoo xayarad wareeriday caqlalfahimi qofka fahmada badan caqligiisa idaa rumta alculuuma culuumta hadaad ka darabtood ka raadido bikayri shaykhin sheekh la'aan culuumta kutubtan ka qaadanaad adoon sheekh barin idaa rumta alculuuma culumta haddaad dalabto bikayri shaykhin sheekh la'aan dalalta waxaad ka lumaydaa cani siraadimustaqiimi jidka toosan siraadumustaqiimka waad ka lumaydaa wa taltabisumuuru arimuhu waa iskaga kaa ekaanayaan wa taltabisumuuru arrimuhuna waa iskaga kaa ekaanayaan calayka korkaaga xataa tasiira ilaa aad ka noqoto adalla qof ka baadi badan min tuumalxakiim ninka la dhihi jiray tuumalxakiim ninkaas ilaa aad ka baadi badnaato waa nin lagu mahmaaho tusaale loogu soo qaato xagga baadida ah, baadida waxa weye mahad iyo mahmaah u yahy wax ka baadi badan haddee ma jiraan oo ninkaas intii la arkay ninkii u baadi badnaayu ah mogta wax walbaaba wax lagu miaalay leeyi ah, masalooyin baadil uu fadwoo jiro fadwooyin baadil ah, kutubtu inta firfiriya isagoon waxba baran tuumalxakiim isagoon waxba baran oo inta kutubta fiirfiiriyey uu wuxuu dhihi jiray caalima fadwooyinkuu soo saari jiray waxaa ka mid a ah dumarka mihir la'aan dhallinyarada aan haysan oon meherka bixi karin la yska siiyo bilaa mahrin u guuri bilaa mahrin waana xaaraan qacna waa zino fadwooyinkiisay ka mid ah uu soo saaray dhihi jiray ajir allah ku siiye dhallinyarada aan meherka haysan oon bixi karin bilaa mahrin ku sii marka waxaaba la socda bayd oo sharaxa wayna kugu yaallaaye tasadaqa bilbanaati calaa rijaalin yuriidu bidaaka jannaati naciim ah, tasadaqa a la rabaa wuu sadaqaysta bilbanaati gabdhihii calaa rijaalin raggu ku sadaqaysan meerka iska bixin karin yuriidu xaal uu ku doonayo bidaaka tasaduqaas jannaati naciim xaaraanu janno ku rabaa ah, fadwooyinkiisay ka mid marka shucarada gobol waa kuwa yidhi qaala ximaaru اlxakiimi tuuma low ansafunii lakuntu arkabu liannanii jaahilun basiidun wa saaxibii jaahilun murakabun waxay yidhahdeen dameerkiisii aa gabyeyba dameerkii uu kori jiray tuuma alxakiim dameerkiiyaa gabyey markaas wuxuu yidhi qaala ximaaru اlxakiim xakiim uu isku magacaabi jiray xakiimna maani jaahil u ah xakiim dameerkiisi wuxuu yidhi tuuma oo tuuma ah xakiimka lagu sheegaa low ansafuuni cadaalad hadday ii samay lahaayeen waxaan u malaynaa mar marna waxaa loo soo naqli jiray low ansafa dahr taas qof u dhigay ma marka low ansafa dahru saasna waa loo soo naqli jiray haddii waktigu cadaalad uu ii samay lahaa lakuntu arkabu anaa kori lahay isagu ima koreen xayla labadooda labada qof waxaa la rabaa inuu kor maro midka oo waxa weya xoogaa ron anaa kori lahaa yidhi haddii cadaaladu jirto maxaa yeelay liannanii jaahilun basiidu aniga jaahil basiid aan ahayu wa saaxibii jaahilun murakab midkani korsanona waa jaahil murakab jaahil shayga basiid waxa la hal shay markuu yahy murakabna waa laba shay oo laysi saaray jaahil basiida marka waxaa la yidhahdaa qofka shayga aan oqoon inuusan oqoonna is og hadda tameer haddii masale la weydiiyo waa aqaan miyuu leey may ma yaqaan wey wada waa jaahil basiida marka hadda fiir qofaa kuu yimid weligiis aan diin la barin qof aan waxba diina la barin markaasaad waxaad ku tidhi maalinta ciidda ma la soomi karaa muxuu leeyahy ma aqaanu leeyahay bar anu war kama hayee jaahil murakaba tuumalxakiim oo kalead hesho kutubta daalacday asaan macallin lahayn waa weydiiday wuxuu laqad saqadta calaa khabiir alla masaladaas qofka ehelka ulahaa aad heshay u leey maxaad diidaya waa ciid oo maalin weyn ah iyo soon oo cibaado weyn ah ha isku diiday waa qayr qayr lagu daray u leey tumal xakiim oo kale marka isagu waa jaahil murakaba masaladii ma yaqaan naftiisana ma yaqaan oo inuu jaahil yahay isma oga marka waxaa roob marka dameerka dameerku ila waa jaahil mogta kanuna waa jaahil murakaba kanuna waa jaahil basiida marka inuu kor maray aheed oo tuumulxakiim la koro saasay ahed wallahu subxaana wa tacaala aclam sala allahu waslama baaraka cala nabiyina maxamed